بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan noo bilaabanayo cashiradeenay ku saabsanaay naxwada kitaabkeenii ahaa adduruus الnaxwiya min kitaab اlajruumiya cashirkan kii ka horeeyay waxaan kusoo baranay maxaa kalaam la dhahaa hadalka carabigu waa maxay alkalaamu alcarabiyu kalaamka carabigu waa maxay kalaamka carabigu waxaan sheegnay waxa weeye waa wixii afar arin laga helo allafd almurakab almufiid alwadcu alcarabiy maanta insha allahu tacaala cashirkeena wuxuu ka bilaaban doonaa addarsu athaalitha cashirka addarsu athaalithu cashirka saddexaad cashirkaa wuxuu ku saabsanaan doonaa ajzaau lkalaami alcarabiy kalaamka carabiga ah qayb qaybihiisa ayuu ku saabsanaan doonaa addarsu athaalithu cashirka saddexaad ajzaau lkalaami hadalka qaybihiisa kalaamkii alcarabiyi carabiga ahaa alkalaamu alcarabi af shala ayaan soo baranay maxaa la odhan karaa hadal carabi ah ajzaa waa qaybo jusjus jamcu jus-in waaye macnaha jusku waa qayb ajzaau lkalaami alcarabiyi kalaamka carabiga ah qaybihiisa iyo juskiisa noocyada oo noqnoqdo ayaan ka hadlaynaa cashirkan addarsu athaalisu cashirka saddexaad ajzaau lkalaami alcarabi kalaamka carabiga ah ajzaadiisa ama juskiisa qaybihiisa ayuu ku saabsan yahay cashirkeena maanta ajzaau lkalaami alcarabiyi halaaatun smun wa ficlun wa xarfun faalismu lugatan maa dalla calaa musaman waاصطilaaxan kalimatun dallat calaa macnan fi nafsiha walam taqtarin biaxadi اlasminati الthalaatha mithl muxamadu naaqatun cusfuurun beytun ajzaau lkalaami kalaamka qaybihiisa ama jusjuskiisa alcarabiyi ee carabiga loo nisbeeyey halaaatun saddex weeye kalaamka carabiga ah oo dhan oo lagu hadlaayo saddex qaybood waaye ismun waa magac wa ficlun waa ficil wa xarfun waa xaraf ajzaau lkalaami alcarabiy kalaamka carabiga ah qaybihiisa ama jusjuskiisu halaaatun saddex weeye ismun waa magac wa ficlun waa ficil wa xarfun waa xaraf waxaan ku qaadanay waxaan hore usoo qaadanay alkalaamu alcarabi wax la ohan karo marka juska ajzada waa jamcu juzin juz-un waa qayb qaybaha oo hadalka noqda marka juz-un waxaa lagu jamciyaa ajzaa-un waa jus qayb qaybtiisa saddex ayuu marka kalaamka carabiga u qaybsamaa kan koobaad waxaa waaye ismun waa magac ah, name ismun kan saddexaad waxaa weeye ficlun waa ficil wax samayn kan afaraadna waxaa waaye xarfun xaraf waaye saddexdaas ayuu kalaamka noqdaa alkalaam alcarabiy oo dhan lagu hadlaayo yaa aladina alkalaamu alcarabi aladi natakalamu bihi waxaa waaye laa yakruju min hadihi alajzaaء اhalaaa saddexdan juz kama baxo ismun magac wa ficilun ficil wa xarfun xaraf saddexdaas maba ka baxaba waxa lagu hadlaayo qur-aanka ku qoran erey walbo meel walba arag ama waa magac ama waa ficil ama waa xaraf marka ajzaau lkalaami alcarabiyi halaatha ismun waa magac wa ficilun waa ficil wa xarfun waa xarf mid walba marka waxaa u baahan nahay maxaa la dhahaa ha magac maxaa la dhahaa ficil maxaa la dhahaa xaraf maxaa la dhahaa ajzaau lkalaamkan mid walba tacriifkiisa ayaan qaadanaynaa waxaa uga horeeyo alsmu magaca falismu luqatan magaca luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa maa dalla calaa musaman waa wixii ku tusinaayo wax wax lagu magacaabo maa dalla calaa musaman wasdilaaxan heshiinta culummadaneh kalimatun waa eray kelimadaasoo dallad ku tusisay calaa macnan macno ku tusisay fii nafsihaa nafsadeeda kugu tusisay walam taqtarin aan la xiriirsanin biaxadi اlasminati اhalaaثati saddexda waqti mid kamida aan la xiriirsanin mithlu muxamadun naaqatun cusfuurun beytun oo kale muxamadun waa muxamed magac waa naaqatun waa hal cusfuurun waa shimbir beytun waa guri muxamadun waa muxamed naaqatun waa hal cusfuurun waa shimbir beytun waa guri isimka marka luqada carabiga waxaa la dhahaa falsmu luqatan isimka luqada carabiga waxaa lagu dhahaa maa dalla calaa musaman wixii ku tusiyo ya waxa qof shay magaciisa ku tusiyo maa dalla waa wixii ku tusiyo calaa musaman shayga lagu magacaabo ayuu ku tusinaya shayga la dhahaayo ayuu magac u yahay sabuurad maxamed cali khaalid zayd cumar caamir wasilaaxan laakiin heshiinta culummada waxaa la dhahaa naxwulayda waxay u yaqaanaan kalimatun ay u yaqaanaan eray kalimatun waa eray waa jus qaybta hadalka qayb ka mida waxaa la kalima eray ereygaasoo dallad ku tusisay calaa macnan macno ayay ku tusisay fii nafsiha nafsadeeda ayay macno kugu tusisay walam taktarin ma aysan la xiriirsanin biaxadi alasminati athalaatha saddexda waqti mid ka mida waqti tagay waqti hadda la joogo iyo waqti lasoo dhaafay mana xiriirsan mithl muxamed naaqatun cusfuurun baytun isimka ayaa lagu bilaaba marka isimka luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa maa dalla calaa musaman waa wixii ku tusiyo wax wax lagu magacaabo musaman shay lagu magacaabay ayuu ku tusinayaa laakiin heshiinta culummada waxa weeye kelima eray oo dalat calaa macnan macno ku tusisay fii nafsiha iyada naftigeeda ayaa ku tusisay macnaha waxaa ka faa'iidaysaa naftigeeda macno ka faa'iidaysaa mana la xiriirsato saddexda zaman xili lasoo dhaafay xili hadda la joogo xili inoo dhiman asmaanu halaatha saddex zamanku waa saddex waqtiyadu waa saddex saddexdaasna shaqo kuma lahan waxaa ka mid a ah sida muxamed muxamed hadda muxuu ku tusinayaa qof magaciisa ayuu ku tusinaya muxamed muxamed muxamedun waa magac marka sidaasoo kale liannahu kalima muxamed waa kalima oo dallat calaa macnan macno ku tusisay fii nafsiha muxamedun qof magaciisa waa haddana saddexda waqti shaqo kuma leh maxamed oo ahaan jiray maxamed oo hadda yahay maxamed oo noqon doonaa saddexda zaman ilan zamanku waa wax lasoo dhaafay iyo wax la joogo iyo wax inoo dhiman kuma tusinayo sidaasoo kale naaqatun hal naaqa iyadana sidaasoo kale weeyo magac hal ayay ku tusinaysaa haddana zaman iyo shaqa kuma lahan waxaa kaloo ka mid a cusfuurun shimbir baytun guri waa badan yihiin magaceeda qalamun sabuuratun kitaabun muxamedun caliyun faatima caaisha magacyada caadiga oo dhan asmaada ayaa ugu badan waay yaa allah subxaanahu watacaala nabi aadam calayhi salaam asmaada ayuu baray alasmaaa kulaha wacallama aadama alasmaaa kulaha magacyada oo dhan oo baray shay walba magaciisa waa kaasaa marka isimka sidaas ayaa la dhahaa waay falismu magaca luqatan carabiga markii la eego maa dalla waa wixii ku tusiyo calaa musaman shayga lagu magacaabay ayuu ku tusinaya wasilaaxan heshiinta culummadane kalimatun dallat calaa macnan waa kelimo macno ku tusisay fii nafsiha walam taqtarin mana la xiriirsanin biaxadi alasminati athalaatha saddexda waqti mid ka mid ah muxamadun naaqatun cusfuurun beytun oo kale waxaa noogu xigo alficil walficlu luqatan ficilka luqada carabiga waxaa lagu dhahaa alxadau dhacdo wax dhacaayo ayaa lagu dhahaa wasilaaxan heshiinta culummadane kalimatun waa erey dalat calaa macnan macno ku tusisay fii nafsiha nafsadeeda ayay macno kugu tusisay waqtaranat kelimadaasna waxay la xiriirsatay biaxadi alasminati xiliyada mid ka mid xiliyadii athalaathati saddexda ahayd walficlu ficilka luqatan luqada carabiga waxaa lagu dhahaa alxadatu dhacdo wixii dhaco ficilaa la lahaa ficil wasilaaxan heshiinta culummadane kalimatun dallad waa kelimo ku tusisay calaa macnan fii nafsiha nafsadeeda ayay macno kugu tusisay waqtaranad waxayna la xiriirsatay biaxadi alaasminati athalaatha saddexda xili mid ka mida ayay la xiriirsatay ficilku marka luqadda carabigu waa xadath dhacdo istilaaxane waa kelimo ku tusisay macno iyada nafsadeeda laakiin waxayna la xiriirsatay azminada saddexda ah ayay la xiriirsatay saddexda waqti ay shaqo ku leedahay waqti lasoo dhaafay waqti hadda joogno waqti noo dhiman waa kan wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa ficilka ilaa halaathati aqsaamin saddex qaybood ayuu u qaybsamaa sida baabka ficilka aan ku arki doono maadin ficil tagay zaman tagay la xiriiro milu kataba qara'a xafida oo kale kataba qara'a xafida oo kale maadin waay ficil tagay oo lasoo dhaafay wa sida kataba wuu qoray kataba wuu qoray qaraa waaba akriyeyba xafida waa xifdi wuu bartay xafida kataba qaraa xafida waa ficil maadi ahaa la dhahaa waa ficil tegey inayn mudaaricun waa ficil hadda dhacaayo mil yaktubu wuu qorayaa ama uu qori doonaa yaqra'u wuu akrinayaa ama uu akrin doonaa yaxfadu wuu xifdinayaa hadda ama uu xifdin doonaa mudaaricun allaha kaas kale yaktubu yaqra'u yaxfadu amrun amar waa codsi mithl uktub qor iqra aqri ixfad xifdi uktub qor iqra aqri ixfad xifdi idan ficilka saddexdaa nooc ayuu noqdaa maadin ayuu noqdaa ficil tegey sida mithil kataba wuu qoray qara'a wuu aqriyey xafida wuu xifdiyey mudaaricun ayuu noqon karaa mithil yaktubu wuu qorayaa yaqra'u wuu aqrinayaa yaxfadu wuu xifdinayaa wuxuu noqon karaa amrun mithil uktub qor iqra' aqri ixfad waxaan usoo gudbaynaa ficilka ficil maxaa la dhahaa maa huwa alficil ficilku waxaa la dhahaa kalima luqatan alxadath dhacdo ayaa la dhahaa garaacid dil waxaasoo dhan ficil ayaa la dhahaa laakiin isilaaxa heshiinta culummadu waxaa la dhahaa kelimad ku tusisay macno ku tusisay fii nafsiha nafsadeeda ayay macno kugu tusisay haddana waxay la xiriirsatay saddexda waqti ha saddexda waqti markaas saddex ayuu ficilka noqonaya maadin ficil la dhaho sida kataba qaraa xafida mudaaricun mid la dhaho yaktubu yaqra'u yaxfadu amar mid la dhaho iqra' uktub ixfad ayuu ku tusinayaa ficilka marka waxaa waaye ficil maadi ah kataba wuu qoray kataba haye ficilka marka wuxuu kaloo noqday mudaaric yaktubu wuu qorayaa yaktubu ficilka haddana wuxuu noqday amar uktub qor uktub qor ficilkaana waa kana marka ficilka saddexdaas waa kataba wuu qoray yaktubu wuu qorayaa uktub qor waxaa la mid ah qaraa yaqra'u iqra' xafida yaxfadu ixfad qatala yaqtulu uqtul samica yasmacu ismac akala ya'kulu kul waxaasoo dhan waxa weeye ficilo waaye waxaan u gudbaynaa qaybta saddexaad ayaan u gudbaynaa qaybta saddexaad waxaa weeye xaraf walxarfu luqatan aaraf xarafka waxaa luqada carabiga lagu dhahaa cirif dhinac gees wasilaaxan heshiinta culimmadane kalimatun xarafku waa kalimo erey waa asigane kalimadaasoo dallat calaa macnan macno ku tusisay fii kayrihaa iyada waxaan ahayn kugu tusisay walam taktarin ma aysan la xiriirsanin biaxadi alazminati athalaatha saddexda waqti mid ka mida ma aysan la xiriirsanin waay wadalika mil lam laa nacam lan oo kale lam laa nacam lan xarafka walxarfu luqatan xarafka luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa aaraf gees cirif wasilaaxan heshiinta culummadane kalimatun waa eray kalimadaasoo dallat calaa macnan macno ku tusisay fii hayriha iyadoo waxaan ahayn kugu tusisay walam taktarin aan la xiriirsanin biaxadi اlasminati اhalaaa saddexda xili mid ka mida aan la xiriirsanin wadalika milu tusaale lam laa nacam lan oo kale waa waxaa u gudbaynaa xarafka xarafka luqada carabiga waxaa lagu dhahaa aaraf cirif gees wax gees ah jaanib ayaa la dhahaa allah subxana wa tacala wuxuu yidhi wamin annaasi man yacbud allaha calaa xarfin dadku waxaa kamida dad ilaahay u caabudaya geesgees calaa araf ha si toosa ah ilaahay u macaabudayo marka xarafku luqada saasaa lagu dhahaa isilaax laakiin heshiinta xaraf maxaa loo yaqaanaa ereyaa loo yaqaanaa ereygaasoo macno ku tusiyo ha erey macno ku tusiyo welibo macnaha asi kuma tusinayo wax kale markii lagu dara ayuu ku tusinaya xiliyadan saddexdana shaqo kuma lahan sida maalan lam oo kale hadda lam kalimatu lam yaa xaraf waay xarafka marka markii lagu dhahaayo iska ilaali ba hoos kaale ta kor kulamale waxaas xaraf xarafkaas waa la dhahaa xaraf laakiin naxwada xarafkaas ma rabo wuxuu rabaa xaraf macno ku tusiyo lam oo kale fii kayriha markii wax kale lagu daro hadda fiiri lam yaktub haddaad ahdid yaktubtan lam yaktub ma qorin diidma waay lam yaktub ma qorin lam yaqra lam yaxfad lam oo mark markii wax kale lagu daro macno ku tusinaysa wa lam laa oo kale maya laa nacam oo kale haa nacam lan oo kale xuruuftaas ayaa xaraf xaraf la dhahaa lam laa nacam lan ha hada huwa alxarf xarafka kaa weeyaan marka xarafku walxarfu luqatan xarafka luqadda carabiga waxaa lagu dhahaa aarafu dhinac wasilaaxan heshiinta culummadane kalimatun eray ayaa la dhahaa kelimadaasoo dallat calaa macnan macno ku tusisay fii kayrihaa iyadu waxaan ahayn kugu tusisay walam taqtarin mana la xiriirsanin biaxadi alazminati ahalaaati saddexda xili mid kamida ma aysan la xiriirsan mil lam oo kale wax tagay iyo wax hadda soo socday waxaan noo dhiman kuma tusinayso laa iyo nacam iyo lanna waa la mid as'ilatun cashirka su-aalihiisa iyo tamaariin tababaro su-aasha koobaad kam ajzaau lkalaam kalaamka qaybihiisa jusisyaashiis waa maxe kam ajzaau lkalaami kalaamka qaybihiis waa maxay su-aasha labaad maa huwa lsmu magac maxaa la odhan karaa luqatan carabiga markii la fiiriyo wasilaaxan heshiinta culummada maa huwa alxarfu xarf maa maa huwa lsmu magac maxaa la dhahaa luqatan luqada carabiga markii la fiiriyo wasilaaxan heshiinta culamada su-aasha saddexaad maa huwa alficlu ficil maxaa la dhahaa luqatan carabiga markii la eego wasilaaxan iyo heshiinta culummada maa huwa alxarfu xaraf maxaa la dhahaa luqatan carabiga marka la fiiriyo wasilaaxan heshiinta culummada marka la fiiriyo maxaa xaraf la dhahaa su-aasha ugu dambayso iqra'i alaayaati ataaliya aayadaha soo socda aqri wastakrij minha alaaata asmaa'in saddex magac kasoo bixi wa alaaata afcaalin saddex ficilna ka soo bixi wa alaaata xuruuf saddex xarafna ka soo bixi bismi illaahi araxmaani araxiim iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayadahaas ilaa shanta ah aqri waxaa ka soo bixisaa saddex magac saddex ficil saddex xaraf alasmaa alafcaal alxuruuf kan koobaad oo kale haddaan kaaga jawaabo ficil oo kale soo bixi isim oo kale magac soo bixiyaa lagu dhahay magac oo kale rabbika waay rabbi allah magaciisa rabbika arab waa magac ficilka haddaan ka soo bixiyo khalaqa abuuray khalaqa xaraf haddaan ka soo bixiyo min min calaqin marka sidaas ayaa uga shaqaynaysaa ilaa dhammaadka cashirkeenii maanta oo aan ku baranay ajzaau lkalaami alcarabi kalaamu lcarabi qeybihiisa aan ku baranay cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wabilaahi towfiiq wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin